alxamdu لله wsalaatu والسلام على rasuul lahi sala allahu عليه وعلى alihi wasaxbi wasalam السلام calaykum wraxmat ullah waxaynu ku dhex jirnay kitaabu sakaaye <clears throat> markaa axaadiis ka warramaysa dahabka ay dadku isku qurxiyaan dumarku isku qurxiyaan in sake lagu leeyahay sheekhu laba xadiis buu inoo keenay mid waa xadiiska camr bn shucayb can abihi midna waa umu salama markaa qadiyada ku saabsan dahabka ay dumarku xidhanayaan iyo fidada ma lagu leeyahay sika mise laguma laha horta culimadu waxay isku waafaqeen wixii kale aan dahab iyo fida ahayn ee waxaa dee la isku qurxinaya ka mida ah, maadaama dahabkiiyo fidada in lagu lahaa marka hore macaadinta waxyaalaha la isku qurxinaya iyo fidada mooye inaan wax kale seke lagu lahayn hadday dumarka isku qurxiyaan laakiinse haddii dahabkii iyo fidadii ay u xidhaan lizina wayna ogeyn dahabka iyo fidada marka hore seke lagu lahaa hadday li hadday lacag yihiin oo dinaar iyo dirham laga dhigay iyo hadday sidooda kale u yihiinba sidaa markay tahay dumarkii kii ay isku qurxinayeen seke ma lagu leeyahy mise laguma laha waxaad moodaa sheeku isagu in inuu ama dimadiisa uu ku beri yeelayo ooma odhan dee qowlkaasaa raajiya kaasi axaadiisi buu keenaya horta isagu xataa daciif maa noqday xadiisku xadiiskan hore culimada inta in badanoo kamid ah way saxiixiyeen oo albani baa ka mid ah raximah llah xadiiska koowaad wa fii yadiha masakatan masaka waa siwaar siwaar iyo masaka baa isla macnaaho waa shuuli waa shaygaa gacanta ku wareegsana marka min dahabin waxa uu ku yihi rasulka alay slat slaam atucطiina zakata hada ma ka bixisa qaalat la qaala ayasuruki ayasuruki maku ma ku farxaysaa ma ku farxad gelinaysaa an yusawiraki اllahu ilaahay inuu kuu geliyo bihimaa sababtooda labadaa ah, yowma alqiyaamati siwaareyna laba shuuliyo min naarin faalqathumaa way tuurtay riwaayaadka kale xadiska waxay tilmaamayaan faqaalat humaa lilaahi wa rasuulih waxay tihi alle iyo rasuulka dartii baan u sadaqanay sababo aniga halkaa ku tuurayba xadiiska kaasi waa xadiis xadiiskan kalena xadiis caaishana saas oo kale waa la soo wariyey inuu rasuulku alay salatu salaam ku arkay fatakhaat oo fargallo waaweyn suu rasuulku ui maxay tahay arrintan say tihi adaan rasuul allah isku kaa qurxinayaa bay ku tiri haddaad laakiin wuxuu ihi sekada ka bixiso kanzi noqon maayo wa can umu salama radi allahu canha annaha kaanat talbasu awdaaxan min dahabin awdaax shuuliyo min dahabin faqaalat waxay tii ya rasuula allah akanzunhu ma kanzi baa oo haddii dee shayga sekada laga bixin waayo aladiina yaknizuuna adahaba walfida ayay soo gudagelayaan mota kanzigu waa shaygi aan markaa laga bixinayn ma kanzi buu noqonayaa ku ciqaab mutaysanaya faqal wuxu uhi idaa addayti bixiso sakaatahu falaysa bikanzin rawahu abu daawud darqudi wasaxab alxaakimu xadiiskanna culimo badan baa daciifiyey marka qadiyadda ku saabsan haddaba seka ma lagu leeyay horta awdaaxdani waxaa laga keenay culimada min albayaad asalka kelmadda waa wixii fidaa ah baa lagu isticmaalaa awdaax laakiin way si caddaysay marka maadaama ereyga asalkiisa lagu isticmaalo dahab eh, lagu isticmaalo fidada marka iminka dahab looga jeedo qaydkii baa la raaciyey awdaaxan min dahabin qadiyadan ku saabsan seke ma lagu leeyay mise laguma madaahibta marka la eego iyo culimadu intooda badani iyo saxaabadiiba ridwaan ullaahi caleyhim waxay ku tegsan yihiin an laa zakata cala alxulliy seke inaan lagu lahayn xulliga dumarku isku qurxinaya waayo waxay dhahen axaadiistanina ma sugna qolada weliba markaa dee taabiciinta iyo tirmidi iyo culimo kaloo badan ba daciifisay labadan xadiiso kale lama deliishano markaa xadiis horeynu soo maray wa fi lwaraqi wa fi lwariqi rubcu lcushri iyo laysa fima duna hamsa awaaqin marka muu kala saarin bay rasulku yuri ala slat slam kii la xidhanayay ku kale sidaa awgeed ba markaa culimada madaahibta marka laga ah, reebay xanafiyada xanafiyadu iyagu axaadiistan ay qaateen waanay ku waajibiyeen waxaa ku waafaqay culimo badan oo kale imaam axmed riwaayad baa laga culimada mucaasiriinta ibn bas iyo ibn cuthaymiini allajna daa'ima culimada iyaguna saas kay utageen in lagu leeyay saxaabadiina waxa laga soo wariyey ibn mascuud radia allahu shawkani iyo ibnuqayim iyo culimadaasina waxay tilmaameen inaan wax lagu leeya aanu jirin oo waliba adilo badan bay soo ururiyeen sheekh uu ka jawaabay shawkani oo kale qadiyadda laakiin markay sidaa tahay shinqiidi baa ka mid culimada isna diiday in lagu leeyahay laakiin hadal buu sheegay oo wuxuu yihi horta khilaafkan waa qawi waliba cidda waajibin ayaxad moodaa in ciddaa le waa ku waajib ay xoog badan tahay marka si loo eega dee qoladan asalku waa bara alsliya bay dhahen asalkii oo inaana shaygu waajib wax ku ahayn ilaa daliila helo mooyaane haddaba wuxuu leeyay axwadka isagii culimo kale saas yidhi waa maxay waa in laga bixiyaba sikada waayo sadaqumi qofka wa noqonaysaa soo ma marka horeba qof aanay sikaba ku waajibin soo in hadduu sika ka bixiya ajarkama helayni ilaa yashaa rabuha soo may ahayn dee haddii ay ka bixiso gabadhii sadaqaabay bay unoqonaysa haddaanay waajib ku ahayn ee waxaa kaga darnaan lahayd iyadoo aakhiro la idhaahdo maxaad u bixin weyday waliba xadiiskan horeo kale waa dee sariix buu ku yahay ciqaabka ka iman kara markaa dumarka waxaa lagu odhanaya haddii fidadiina ay ku gaadho shan boqol oo lix boqol oo garaam oo dhow shan boqol iyo dhowr iyo sagaashan ama laba boqol oo dirham ay la mid tahay dahabka aad xidhan tahayna uu isku gaadhayo shan iyo siddeetan graamo dahaba sanadkii sekada ka bixi oo imisal ka bixinaya rubc alcushr way shay xaaraana hadduu isku qurxiyo culimadu tilmaamo in la isku waafaqsan yahay shay xaaraana hadduu zine ka dhigto inuu sekada ka bixinayo wuxuu tusaaleeyey ibnu cuthaymiin raximah tusaale ahaan haddii gabadhi ay samaysato xuli xuliyun ka hicbaan dahab masoo kale u eg ama mid libaax oo kale ah inay isku qurxisaa ma xalaal ba xalaal maaha marka hore dahab ahaan xalaal buu yahay lakin noocan ay qaabkan ay samaysay baan xalaal ka dhigaynin shaygii mar haddii kan hore waxaa la idhi dee namaa iyo siyaadaan ku jirinoo dhaqasho loogama jeedo kan laakiin waa lagu waajibinaya saasay isku waafaqeen culimadu shaygaa xaaraamtaa hadduu qof dahab iyadoo inuu xidho umay banaanayn laakiin hadduu saacad dahaba samaysto amba uu samaysto kursi dahaba oo halkan guriga u dhex yaalla amba xeedho dahaba uu samaysto sekadiina waa lagu yeelanaya inuu isticmaala maxay ka ahayd xaaraan soo maha laakiin waa sidii wuxuu dhaqanaya oo kale ayay uno ayay noqonaysaa وعن سمر بن jud رضي الله عنه qال kاna رasuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku waxa yأmruna midna amre an نkrija inaan ka saarno aلصadقةa min اladي kii nucidhu aan u diyaarina lilbeyc iib aan u diyaarinayn rawahu abu dawud isnaadu leyi xadiiska dacfi baa ku jira lakin wuxuu tilmaamaya macnaha u tilmaamaya waxa weyaan caruud tijaara wixii iib loo bandhigay in seke lagu leeyay culimada daahiriyada iyo culimo kalea diiday oo sheekh almani uu ka mid yahay waxaa la carudu tijaar oo seke lagu leeyay inaanu jirin dukaankaaga laguma laha bakaarkaaga laguma laha waxaa kaleed iibinaysa laguma laha waayo daliil dee cadoo kusoo arooray ma jira bay leeyihin daliil cad oo kusoo arooray ma jiro qowlka laakiin u dhow daliilka adilada caamkaa marka la eego in la idhahdo dee seka lagu waajibinaya adrigii iyo geelii nin intaasoo ganacsi haysto lacag ciidda ka badan haysta oo ku ganacsanaya ama xoolo kale ka ganacsadaa oo baabuur iibinaya oo intaasoo maxay haysta isagana seke laguma laha waxay noqonaysaa weliba waqtigan la joogo dadku dee ganacsiga badan yahy soo maha xoolahaba tanay kaga badayi imisa ummadood baa ka cadilmaya markaa sika waa lagu leeyay caruud tijaara kaana rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku waa amruna midna amra an nuhrija inanu kainanu ka bixina asadaqata sekada sadaqa waajiba wayaan min aladii kii nuciduhu aan u diyaarina lilbeyci caruudna markaa waa shaygii loo cardiyey macrad macna mesha waa lagu soo bandhigay waa kii loo bandhigay in iib halkaa marka la marayo caruudda tijaaraha waxaa soo gudagelaya dad badani dhulkay ka ganacsadaan iminka waxaana laga yaba inaan isika ka bixinba wuxuu odhanayaa jagaan halkaa ka iibsaday meel heblaayo waxaan doonaya inaan qaaligareeyo adeer aan si iibiyo tukal aan ka si iibiyo markaa seka lagu leeyahay qofka dhulka uu dee ganacsiga u diyaarsaday zakaatu rikaasi wacan abi hurayrata radi allahu canhu rasuula اllahi sala la alay slm qal wuxu uhi wafi rikaasi rikaaskana alkhumus baa lagu leeyay mutafaqun caleyh xadiisku isagoo intan ka dheer u inagu soo noqon doonaa fi rikaasi alkhumus rikaasku waxay kusoo ururiyeen waa dafnu ljaahiliya ummadihii hore wixii ay aaseen gaar ahaan islaamka ka hor ayuu asalka horta rikaaska loo yaqaan waqtigaas wax ummad hore ay aaseen ma weel weel buu noqon karaa dahab buu noqon karaa xoolo kaluu noqon karaa waa wax kasta oo maal oo maal madfun oo laga helay dhul khariba dhul kharaabada aan cidi deganayn haddii dhulkaa la degan yahay waa in la yaboohiyo waa in la yaboohiyo laakiin dhul beri hore la deganaan jiray laga guuray ama dhul iska cidla oon cidibo lahayn wax beri hore lagu aasay in laga soo saaro haddii calaamaad laga helo oo cid ala la garanayo waxaa laga helayba tusaale ahaan qof hore oo hebel hebel la idhaahdo oo qabiil dhami maanta ka joogaan amba caruur badani ay kasii tafiirmeen ayaa magaciisa laga helaya xilligu aasiya wax lamid ah waa wax iyagu ay leeyihiin iyagaa la siinaya rikaaska haddaba markuu sidaa noqdeen cid yeelatal aan jirin isaga waktina looma eego inuu sanadu soo wareegana looma eego nisaabna looma eego waxyaalu kaga duway sikadii kale ka midta laysa lahu nisaab lama odhanayo intaa inuu gaadho wixii qofku ambaha u badnaado ambaha u yaraadee inta la bixinayana way badan oo khumus waa shan meelood marka loo qaybiyo meel kamid mid a ah ayuunbuu bixinayaa yaa la siinayaa dadkii sakada la siinayay say u badan tahay sideeddii qof ee sikada la yidhi waa la siinayaa walow masaakiinta iyo fuqaradu ha ugu horeeyaani ayaa la siinayaa qofka hela hadduu dimi yahay bay ataa culimadu so hadal qaadeen hadduu islaam ma ahayn dimi yahay isaga laftiisa u ka bixinaya wa can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alay slam qal wuxu kanzin shay kayd ahaa shay aasna oo wajadahu hela rajulun fii kharibatin weliba dahab bay kanzin dahab wajadahu ka rajulun fii kharibatin dhul kharaaba dhul aan la deganay manaa eyr macmuura waxa uu ku uhi in wajatow fii qaryati maskuuna in wajatow haddaad ka hesho fii qaryatin magaalo maskuunatin la degan yahay oo meeshaa la degan yahay ad kasoo dhex saartay facarifhu yaboohi facarifhu yaboohi wain wajatow haddaad ka hesho fii qaryatin gayri maskuunatin magaalo aan la deganayn hadaad ka hesho iyo tuulo aan la deganayna fa fiihi waxaa ku waajibtay isaga iyo wa fi rikaasi alkhumusu khumus baa ku waajib akhrajahu ibnu maajah biisnaadi xasan qadiyadan ku xadiiskan wuxuu soo kordhiyey fikri fikrikaasi alkhumus isaga waynu hayna arrinkaasi waa wax aasnaa laakiin kanzigani waa shay dushaba laga heli karayo maal dahaba matalan meel magaalo laga dhex helay haddaad magaaladaa ka heshay dee yawoohi ila dad baale bay noqonaysaa iyadohi sanadkii iyo qaacidadii qaado haddii kalena oo cidi ay meesha aad ka heshay ay tahay meela cidiba deganayn isaga iyo rikaasku isku xukun bay noqonayaano waxaad samaynaysaa waxaad ka bixinaysaa ah? khumus baad isna ka bixinaysaa markaa rikaaski maxay kula duwan yihiin waxay kula duwan yihiin rikaaskuna waa wax la aasay kanina waa wax hadduu doono markaa dusha iska yaale masrifu alfay baa la geynayaana waa la odhan jihaadkiibuu kalu raacsan yahay wa can bilaal bin xaris radi allahu canhu an rasuula اllahi salى اllahu alay sl rsulku akhada uu ka qaaday min almacaadini macdantii alqabaliyati meeshaa loo nisbeeyey asadaqata seke uu ka qaaday asadaqa ee saka alwaajiba rawahu abu dawud marka dahabki iyo fidadii isaga warkooda waynu haynaa macdan kale oo la soo saaro matra macdantu de way iska fara badantay qaar baaba laga yaaba dahabka iyo fidada inay ka qaalisanaadaan shay dheemana baa qofku heli karaa wax kaloo heli karaa xadiidka wax lamid ah macdantaa iyada ah inuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam seke ka qaaday ayaa halkan xadiiskan uu tilmaamaya xadiisku waa si daciif mar hadduu daciif noqday inaan sake lagu lahayn ayay culimo badan ku tegeen qaarkoodna waxay leeyiin jamiicu lmacaadin macdan oo dhan mar haddii nisaabkii dahabka ay geedho amba kii dirhamka kii ay gaadho fidada ayay ku tageen marka alqabaliyana waa ah, waxay nisbo meel ku taalla badda cas baxr alaxmar oo ku dhow magaalada madiina juda ku taalla magaalada juda magaalada la hahdo amba juda ayaa waxay ku taallaa albaxr alaxmar baddan imikaba inaga xaggeenan ku taalla ayay xagga kale kaga taalla madiinana way xoogaabay dee isku jiraanoo marka waa meel magaalada madiinana u dhow laakiin xagga xeebta raacsan weeyaan oo yumbuc iyo meelaha kabay wallahu aclam akhada min almacaadini alqabaliyati macdantii halkaa laga soo saaray asadaqa buu ku sheegay ayuu ku waajibiyey halkaa waxaynu kaga soo baxnay sadaqatu almaal amba azakaa sakadii maalka markaa cidda la siinayo waxaa dee aayaddii baa tilmaamayso inama الsadaqaatu lilfuqaraaءi wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wa fi الriqaabi wاlghaarimiina wa fi sabiili اllahi wabni sabiil fariidata min allah wallahu caliimu xakiim sideeddaa nooc ayaa la siinaya oo ay ka mid yihiin walow aqniyaba ha noqdaane dad maalqabeynaba ha noqdaane kuwa iyagu ka shaqeeya ee sekadaa soo ururiya caamiliina caleyha waxa soo gudagelaya alcaamiliina caleyha kii ka soo qaadaya dadkae soo ururinayey waxaa soo gudagelaya kii diiwaangelinaya ee karaaniga ka ahaa waxaa soo gudagelaya ka xoolaha marka lasoo ururiyo ilaalinaya ayaa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya ka sii qaybinaya ee dadkii la yidhi ugeey u geynaya waa intaba maxay noqonayaan wاlcaamiliina عalayha wafir riqaabna waxay noqonayaan qoladii mukaatabiinta ahaa ee heshiiska lala galay laguri inta haddaad keentaan xor baati mualafatu quluubuhum waa dad muslimiin ah oo iimaankoodu daciif yahay oo dhawaan un islaamay oo laisleeyahay sii xoogeystaan waxaa kaloo soo gudagelaya culimadu la mid gaaloo laslee laog la isleeyahay amba loo badinaya haddii lacag la haddii la siiyo sekada wax laga siiyo uu islaami doonaa waxaa soo gudagelaya mid dhib ku hayo muslimiinta oo la ogayo haddii wax la siiyo inuu dhibtaa muslimiinta ka daynayo inuu dhibtaa ka daynayo haddaba haddaad neef ariga bixisay arigaagii baad neef ka bixisay ma waajibba ah inaad sideeddaaba u qaybso adhi neefkaasi aye ka jawaab su-aasha ya kor u haye ka ka jawaab ilamaad socon xoogaa waad naga yar baxday an filaya ma reebata <laughs> haye haye ya haye xabad haddaad siisay kaga dhacaysa tusaale haddan miskiin siiyo amba caamil caleyha siiyo waa warcad yaa khilaafsan haye saasa loo kala horeysiinaya <laughs> masaakiinta saasay culimadu u badayeen in kii la doonaba la siin karo iyado tartiibtaasi shardina maaha kii la doonaba in la siinayo oo haddaad mid siiso sekadaadii amba dhowr qof idinkoo a sekadii aada hal miskiin iskugu geysaan inay ansaayso haddaba sekada hadday dowladuba aanay ururinayn ay asalka tahay inay kasoo ururiso dadku iyaguna ay tawsiic sii qaybiso sidaa imika jirto oo kale iyo dee qofkii waa inuu sekadii isagu iska bixiyo waa inuu sekadii isagu iska bixiyo is ilaaliyo xoolihiisana ilaaliyo ilahayna u ka baqdo baabu sadaqat lfitri sakaat lfitrida ayuu baabu yahay marka fidri waa alfidru min ramadaana waa marka bisha ramadaan laga afuro sekadii la bixinayay marka taasi waxay ahayd hore sakaatulmaal tanna maxaa loo yaqaanaa sakaat albadel jidhkaa laga bixinaya وعن بن cمر رضي الله عنهma qal qala فرض رasuل الlahi صلى الله علي sل rsulku wuxuu waajibiyey سكاة الفidri saaعا saac buu waajibiyey min tmrin timira aw saaعa saac buu waajibiyey min shaciirina calى الcabdi addoonkii buu ku waajibiyey iyo wlxuri kii xorta ahaa iyo wdakri labkii iyo wlunhaa kii dhadiga wالصaqiiri kii yaraa iyo wlkabiiri kii weynaa ee min almuslimiina muslimiinta ah wa amara wuxuu amray biha bihadihi sadqa sadaqadan wuxuu amray an tu-adda in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi ilى الصalaaة intaanay dadku salaada bixin mutafaq caleyh walibni cadiyin min wajhin aakhar ibnu cadiy kitabkiisa la alkamil wejka kale wuxuu kusoo wariyey wadaara qudniyu biisnaadin daciif agnuuhum kaga filnaada can iطawaafi wareega fi hada اlyowm maalintan ay almasaakiin masaakiintu wareegii ay maalintan wareegi lahaayeen ee xoolo raatan lahaayeen kaga filnaado waxsiiya wacan abi saciid qudriy radi allahu canhu qala wuxu uhi kunaa waxaanu nucdiihaa qaar bixiyo fii zamani nabiyi sala allahu alay slam min tacaam saac cuntaa baa waxanu jiray tacaam shaciir baa halkan looga jeedaa imika waxaa looga jeedaa nacam xinta aw saacan min tamrin amba saac timira aw saacan min shaciirin aw saacan min zabiibin muttafaqan caleyh wفي riwaayaة awsaca min aqiطin mid caana ah aqi alaban almujafaf waa cano la qalajiyey oo cano budhanaynu isticmaalnoo kale ka mid a qaala abu saciid wuxuu uhi ama ana aniga miyaa falaa azaalu ka suuli maayo ukhrijhu inaan bixiyo kamaa kuntu sidaan ahaa ukhrijhu mid u bixiya fii zamani rasuuli اlahi salى اllahu alayh waslm waqtigii rasuulka waliabi daawuda laa ukhriju abada bixin maayo weligay ilaa saacan saac mooye wax kaloon bixinayaa ma jirto xadiiskan iyo riwaayaadkan kale ka dambeeya labadan xadiis oo laba xadiis abi saciid alkhudri iyo cabd llahi bn cumar iyo axaadiista kale markaa waafaqsan horta waxaa laga qaadanaya sakatfitri inay waajib tahay cidda waajibisan u yahay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu ku waajibiyey qof kasta oo muslina qof kasta oo muslina oo lab iyo dhadig iyo adoon iyo xor iyo mid yar iyo mid weyn intaba sekadii inay kuwaajibayso haddaba waayo miyaan isaga laftiisa loo eegeyn inuu haysto hadduu habeenkaa iyo maalintaa habeenkaa ciidda iyo maalinnimadaa ciidda wax ka dheeraada hadduu haysto sekadaasi way ku waajibaysa isaga iyo ciyaalkiisa waktigii nabiga saacan min tacaam baanu bixin jiray marka si loo eego dacaamkii waa mujmal oo dee cuntadii o dhan baa soo gudagelaysa intan ka dambeeya way soo gudagelaysaayoo marka hore uu ijmaaliyey dabeetana saaci bu haddana usii faafayo min tamrin aw shaciirin aw kada culamada qaarkood waxay xindada ayaa caamka looga jeedaa waxaa laga bixinayaa haddaba kuwaas hadday yihiin kuwaas waa kuwa ugu cad ee dee waktigaana la isticmaali jiray marka culimada intooda badan waxay ka fahmeenuun ama culimadu ay leeyihiin dee ujeeddada laga raacaya maaha macaneedu kuwa kale inaan la bixin karaynine eh? waxay ahayd cuntadani quut alghaalib fi lbaled fi daka alwaqt waxa u caamsaneed waktigaa la isticmaalaya ayay ahayd sidaa markay ahayd dee wax kastoo tacaam ahoo lagu isticmaalo meesha waa la bixinayaa iminka inaga beriiska la yaqaana soo maha dee beriiska waa laga bixinaya oo garowgii baa laga bixinaya oo galleydaa laga bixinaya oo kolba wixii markaa jira ee cuntaa bale waxaa la bixin karaa caana boorhanaa la bixin karaa ama caana niidookaa doonto dhaho waa la bixinaya ilaa waa wax lagu intifaacsanay ka war haddii sokor la bixiyo de sokortu soytan aynu shaah midhan ya hadayna nimka koob shaah kusoo dhufan soo casharka seexan mayno haye ka war adeer sokorta waa lagu bixinaya waa lagu bixinaya ala madhaabig <laughs> haye eh. fadl ya saaxib alcimaama maa sacuudi hay fadl ya sonkortu ma geliso kaydka ah, maxaa iska tala weligeed be haye eh. sonkortu cuntaanay ahayn qawlka baa saxda sonkortu cuntaanay ahayn saa awgeed maadaamay cunto ahayn dee dacaam noqon mayso caanihiina iyagoo shubmaya lagu bixin maayee aqidku maxay ahaayeen inta caanaha la dhananiyo oo fudiyo faar ay noqdaan ma kala garanaysa fudiyo faar ma garanaysa caanaha markay markaa ay dhanaanaan ee ay fudiyo faar u kala baxaan <laughs> ayaa inta biyaha baa laga shubaya maxaa soo harhaya intii kale soo maha faarkii baa soo harhaya dabeetana banaankaa loo dhigaya cadceedaa loo dhigaya dee caanahan bay noqonayaan imika la soo adkeeyey imika laftigeeda la isticmaalayo ilan kolba waba la istimaalaya marka in waktigaana aad baa loo isticmaali jiro baahida loo baahanayo way jirta waktigii haddaba mucaawiye hadalkan xadiiskan uu leeyahay abu saciid anugu sidii nabiga ka suulimaya inaan ku bixiyo waktigii mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu ayaa xindaa laga keenay shaam iyo meelaha dabeedna wuxuu yidhi waniyo waxaan arkayaa tan nisfu saaceedu ama wax ka yarda intii saacaha ah, inuu saac u dhigmayo ya markaa nisfi saaca la bixiyo muxuu rasuulku cayib alay sala slam saac soo maha macawi laga wuxu xaggii qiimaha marka la eego de waxa u dhigmaya nisfu saac baa wuxuu udhigmayaa saac buu udhigmayaa soo maha dabeedna saac nisfu saaca la bixiyo bui abi saciid alkhudri waa saxaabi wuxuu yihi anigu ka suuli maayo sidii waqtigii nabiga aan u bixin jiray inaanu bixiyo mucaawiyana waa mujtahid wuu ijtihaaday radia allahu canhu waqad yakunu mujtahidu mukhطian dee kulu man ijtahada laysa musiiban qof kastoo ijtihaad sameeyaana maaha mid asiibay laakin kulu mujtahid majuur wey waa qaacido qof kastoo mujtahid oo de ijtihaadkii la yimaadaa waa majuur waa la abaal marinaya khata iyo sina waa makfuura laakin musiib maaha kulli mujtahid musiib bay qolayka qar sheegaan culimadu radiyeen mujtahid kasta musiib maaha masaaisha wuu ku qaldami karaa shay xalaala ba laga yaba inu yihah wa xaaraane laakiin maadaama aanu hawadiisa ka hayna ijtihaad ay ka hayd oo qawaacidii ijtihaadka iyo wixiina laga helay dee waa sax weeyey haddaba hadduu qofkii haysto wax kamida mida sekadii tusaale ahaan qoyskiisu wuxuu ka kooban yahay toban qof buu ka kooban yahay afar buu hayaa inuu seke ka bixiyo inta kalena waana qoyskiisi waa carruurtiisi iyo xaaskiisi iyo taas marka horta naftiisa iyo xaaskiisa iyo kuwaasuu ku horreysiinaya inta kale way ka dhacaysa inta kalena way ka dhacaysa waxaa kale xadiiska ku jirta goorta la bixinayo goormaa la bixinaya intaan salaada la tukan haddii kale sadaqatu min asadaqaat bay noqonayso ilaa qof cudurdaar lahaa mooya qof miskiinkiiba waayey se cuma yidhahdeen miskiinkii uu siinayaba waayo isagoo soo sidoo dadaalaya waayeba isagu laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasaxa cudurdaar buu leeyahy amaba muu ogaanba imise la qadimi karaa yawmin aw yawmeyn cabdillahi ibn cumar o kale saasuu yihi maalin amba labaan sii qadimi jira bu oo si gaar ahaan marti miskiinkii oo kale amba dee fursad loo helo ayaa saa loo sameynaya saacina imisuu ahaa saaco ya laba kilo iyo haye a ah. ya waa afar mud waa arbacati amdaad lakin kilo yare misay ku noqonaysa saddex labiyo badh aye labiyo badh m hmm. labiyo badh wey aye saddex labiyo badh ila saddex a <laughs> ah, ma fogidin qolada laba yar markaa u badan a laba keliya wey laba yo in yar baan raacsan oo laba yar marka u ka hooseeyaaba waa macquultaa laftigeeda laba laba kiilo iyo arbacuuna gram culamada qaarkood ku taqriirinay arki kusoo ururinay marka waxaaba sheekadu kusoo urureysaa arbacata amdaad mudku waa kee intaa kaf baa la dhaha soo maha labadaasoo la isku geeyna mud baa la odhanaya markaa afar jeer saa u dar ood gacanta si fiican u buuxiso labada gacmood oad buuxiso haddaad saa samayso way kaa dhanta lakin culimadu waxa waa qof gacantiisu dhexdhexaata de ilmo yaroo kale tiiso gacantiisu way yaraanaysa qof sii gacan weyne de isagoo taa khayruma usii siyaadiya lakin qof kasta loogu qiyaasi maayo qof gacantiisu iska dhexdhexaad ayaa lagu eegayaa markii la qiyaasayna ibnu baas oo kale iyo raximah llah ilaa saddex kiilooba isagu ku celceliya de culimadii kiilooyada waqtigan mucasirka ha y waqtigan casriga ah kiilooyada dee aadka u shaqeeya la garanaya labiyo barh baa aad mooddaa inay kusoo fadhiisanayso haddaad ka kordhiso tiraadaan saddex baan bixinayaan waa axwad waana wanaagsan tahay lakin labiyo barhkaas waa waxaan filaya inaanay labiyo barh gacantaas ay kaba yaraanayso labiyo barh mar gacma isku geeyo addoonkii marka hore seke lagu lahayn ayaa nininka sekada laga bixinaya hadduu habeenka markaa goormay sekadaasi waajibaysa waxay waajibaysaa leylat alciid cinda quruubi shams marka bacda quruubi shams marka cadceedu godka gasho ayay waajibaysa taa macnaheed waa maxay haddii maalintii rabadaanta u dambeysay casarkii oo ilmo yar dhashay ambaba markaa habeennimada xilligaas kamid ah xilligaas weli maalimadi raxsantay hadduu habeenimada ciidda dhasho in lagu yeelanayo ka caloosha ku jira ka waran waajib maaha in laga bixiyo laakiin cusmaan bin cafaan oo kale yuu ka bixin jiray ilmaha yar caloosha ku jira marka waxay culimo badan yihahda waa mustaxab ka caloosha ku jirana inaad sekada kasii bixiso walow waajib bayay ahaanine farada rasuulu lahi sala اllah alay sl rsulku uu waajibiyey farada ay awjaba rasuulu lahi sala اllah alay slm zakaat alfidri saacan saac buu waajibay min tamrin marka sakadaasay bedel ka tahy saacan saac buu waajibiyey min tamrin aw saacan min shaciirin mid hada calى اlcabdi wاlxuri wاldakari wاlunha wالsagiiri wاlkabiiri min almuslimiin gaalkii baa ku baxay wa amara biha wuxuu amray an tu-adda in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi ilى الsalaa mutafaqan salaat اlciid wey wlbni cadiyin min wجهi آkhar wdar qudniy bisnaadi daciif aqnuuhum kaga filaada can طawaafi fi hada اlyowm sababuu rasuulku u faral yeelay oo xadiiskii kale صaxiixa baa tilmaamayey oo farada rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm sakaat alfidri طuhrata liلsaa'im min alrafati wاllaqwi wa ducmata lilmasaakiin laba xikmadood baa loo faral yeelay waa طuhrata liلsaa'im kii soomanaa in la daahirinayo kii soomanaa ee bishaasoo dhan soo soomanaa hadaladii iyo waxyaalihii gefkahaye soomkiisa dhaliisha ku ahaa in lagaga daahiriyo waa qodob aada muhiimo ah, faa'ido weyna isla markaa maalintan waa la faraxsan yahay maalin la sooma yahay maaha waa farxad baa jirta dadkii rukni dhan bay soo dhamaystireen oo arkaantii islaamka ka mid ah oo ah matalan maxaan ku dhahdaa soomkii markaa maadaama ay sidaa tahay dee nin baahanoo isagu gaajoonayo waxa afka geliyaba aan haysanin farxi maayo markaa waxaa laga ya dadki inu wax weydiiso dawaafka kaga filnaada aqnuuhum kaga filnaada can dawaafi fi hada alyowm maanta maalinkan isagaa وعن أبي سعيد الkخdري سعد بن مالك بن سنان الkhزرجي الkخdري رضي الله عنه qال وxu hi kunaa waxaanu nucdiyaha qaar bixiyo في زمان النبي صلى الله عليه وسلم sاعة min طعاami أو sاعة min تمr أو sاعة min شhacيiri أو sاعة min زبيب متfق عليه وفي رواية أو sاعة min أqdi mid caana ah qaal abu سعيد caana fadhi baad ohan doontaa qaala abu saciid wuxuu yihi ama ana aniga miyaa falaa azaalu ka suuli maayo ukhriju inaan bixiyo kamaa kuntu ha sidaan ha ukhriju mid ubixiyo fii zamani rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam halkaa waxaynu ka qaadanaynaa haddii lagu dhahdo waqtigii nebigu saasuu ahaa calayh salatu wasalaam laakiin culimadaas sidaa yidhi ama sa iyo saasaa dhacday oo aanad daliil culimadaasi aanay keenin waxaad leedu waar anu mar haddaan xadiiskii nebiga haysto caleyhi salaatu wasalaam maxaa maxaa meel kale waa laga qaadanaya inaad laakiin iyo inaad noqoto saaxiba daliilin oo daliil aad wax ku salayso iyadoo daliilka dee say culimadu u fahmeen loo fahmaayo qodobkaasi waa muhiim laakin aad odhanaynin deni anigu shaaficiyadaan ahayoo mar hadday shaaficiyadu sidaa tidhi way igu dhanta waayo xanafiyada bal ka waran bilaa maalinta xanafiyadu xaqa ay kaaga dhowday masaladan iyada ah ilan xaqu dadka dhan buu ku dhex wareegayaa shaaficiyada kuma soo urursanaa ama xanafiyada kuma urursana ama ambaliyada ama kuma urursanee waana ijtihaadeen culimadaasi waa xanafiye shaaficiye ambaliye mabay aasaasin iyaguy bal ka soo qaad haddii adigoo shaaficiya oo madhabkaa shaaficiyada ku socda daliilku xagga kale la jiro ka war de waxaa lagu yaqaana culimadii daliilka raacayay iminka ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin iyo culimadaasi waxay ka mid yihiin xanaabilada ayay ka mid yihiin sheekhuislaam ibnu taymiya ibnu qayim xataa xanaabilada lagu tiriya laakiin xanaabilanimada iskumay qeydeynine hadday arkaan daliilku inuu shaaficiyada la socda daliilka qaadayaan iyagu inkastoo shekh islam ibn taymiya leeyihiin isagu markaa markaa dhinac la cidnaba inaanu ku tiirsanayn baad laakiin asalkii marka hore awowgii iyo isaga iyo marka horeba waa xanaabilahan madhabka xanaabilada madhabka fiqigaana inaad u nisbo sheegataa taasi dhib ma lahaa madhab fiqiga haddaad qawaaciddii ku qanacda weyn qawaacidda iyo lakin waa inaan mutacasib noqon de ilan aq xaqaa saase abu daud laa ukhriju abada ilaa saacan anuu saac mooye wax kaka yar bixin maayo sida uu mucaawiye yihi halkaana waxaa laga qaadanaya qofka xaakimka ku talinaya hadduu masle sharciga khilaafo walow ijtihaadba ha ka noqotee dee inaanad ku waafaqaynin laakin dee odhan ma ninka yidhi waxa weeyaan saacii nebigu bixin jiray nisfi saac ka dhiga makaasaynu waxa weeyaan raacnaa oo dabeetana halkaa meel aan rabay roome igu eriyey sheekadaadu ay noqoto dee wax sahlan maaha taas وعن بن cabاs رضي الله عنهma qال وxu فرض رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku waa waajibiyey سكاة الفطr طهرة للصائم iyadoo laga daahiriyay qofkii soomaliya min alagwi hadaladii ka dhacay ee gefka ahaa iyo warafas waa la mid wa tucmatan lilmasaakiin qaladaadkii wa tucmatan lilmasaakiin iyo inuu quudinu yahay masaakiinta faman addaaha ninka bixiye qabla salaa salaada ka hor fahiya zakaatun maqbula waa mid la aqbalayo waman addaaha ninka bixiye bacda salaatina salaada kadib fahiya sadaqatu min asadaqaat sadaqooyinkunbay ka mid tahay oo sadaqadii maaha waajibka ahayd ajarkeedii lama helayo hadduu qofku ogaan uga dib dhigana wuu ku dembaabayaa rawahu daawud ibnu maaja wasaxaab alxaakimu marka labadii xikmadood ee cajiibka ahaa ayaa xadiiskana markaa uu tilmaamayaa uhrata lisaa'im min allaqi warafas wa ducbad almasakin aljimaacna wuu soo midka qur-aanka uu ku jiro laakiin arafas xadiiska soom axaadiista soomka ayaynu arki doonaa waxa weyaan waa hadallo iyo waxyaala xun cayiyo matala qofkii ku hadlay amba ka dhacay oo kale weya baabu sadaqati tadawuc wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slm qala wuxu uhi sabcatun toddoba yudilhum allahu ilaahay baa u hadheeya fii dili harhkiisa yowma maalin laa dilla hadhaanu jirin laa dillu harhkiisa mooyaane alxadiis fadakara wuu sheegay alxadiis xadiiska o dhamaystiran buu wa fiihi waxaa ku jirtay warajulu nin tasadaqa sadaqaysa bisadaqatin sadaqo bixiyey baa ka mida toddobada loo hadheynayo oo faaqfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu ma tunfiqu yamiinhu midigtiisu waxay bixinaysa mutafaqun caleyh sadaqadii tadawuc ahaa tii faralka halkaas inku ka soo baxnay tii maalka iyo tii kaleba markaa sekadan fitrida yaa la siinayaa ya culimadu waxay in badan oo kamid ay tilmaameen masaakiintu baa la siinaya oo dee fuqaradii ay kamid yihin labada qol baa la siinaya cid kale la siin maayo waducmat lmasaakiin baana u daliila qaarkoodna waxay leeyihin meel kastoo sekada faralkaa la siinayey waa la siinayaa wallahu aclam xagga masaakiintaad mooddaa inay u dhowdahay sekadana sadaqadan sunnaha ah iyadoo fadliga badane markaas la bixinayo toddobadan loo hadhaynayo maalinta aanu harjirin jirin ilaa dillo waxaa ka mid ahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaha qariyey markaas siduu aadka u qarinayay xataa allah tacala ila an ogaanin shimaaluhu maa tunfiq yamiinuhu cadceedda in maalinta qiyaama laisku soo dhaweynayo dhibaatadu ay culus tahay ayaynu ognahay markaa dadka loo hadhaynayo toddobada ahaa inkasta culimadu ihahdeen xadiisku taxdiid ma tilmaamayo intaa way ka badan karaan diligaasina waa dilu lcarsh amba waa dili kale oo makhluuqa ee laakiin ilaahay subxana watacaala hal ma aha oo sifadan la ydhaha adil laysa min sifaat illah laysat min sifaat illaah amba waa dili makhluuqo ilaahay subxana watacaala abuurayo oo dee idaafadu maxay noqonaysaa markaa idaafat اlmakhluuq ilى اlkhaaliq naaqat allah beyt allah oo kale la macnata waxyaala ilahay loo idaafiya waxyaalaha marka qaarkoodna waa acyaan acyaantu marka waxay noqonaysaa idaafat اlmakhluuq ilى اlkhaaliq midna waa awsaaf wajh اllah yad اllah waa idaafatu صifati ilى اlmawsuuf waa sifadiyo ciddii ku sifaysteed loo nismaynayo markaa diligu laysa صفة وإnama huwa شhayئa mعayana أو عayna qاa'mata بنafsiha waa شhay sidiisa u taagan oo walow cidbaha ka dhashee ka madax banaan toddobadii xadiiska ku jirayna waad garanaysaan oo ay ka ahaayeen fursad weyn oo xaggeenna inagu aynu heli karayno iyadoo toddobada aynu soo gudageli karayno haddana qoladiina nimika joogtay bilaa garhka iyo fursad weyn baa meelaha ugu jirta maxaa ka mid ahaa shaabu nasha dee fursadda hor haysta adeera iska dayicin ya ilaa intaad ka dhimanayso cibaadada ilahay haddaad ku barbaartay maxaa ka wanaagsan mar haddaad adigoo yar istoosisay inta dambana rajada lagu qaba aad iyo aad bay wanagsan tahay wallahu aclam wasalamu alaykum